bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah اllahu tacaala baabu jawaazi iclaami asxaabi اlmeyiti wa qaraabatihi bimowtih wa karaahati اnnacyi baabkan wuxuu baab yahay baabu bayaani jawaasi iclaami asxaabi ilmeyiti meydka asxaabtiisa iclaamkooda ogeysiintooda ayb banaanaanshadeeda oo qaraabatihi iyo qaraabadiisa bimowtihi la ogeysiiyo qofka geeridiisa ninka dhintay asxaabtiisii iyo qaraabadiisii in la ogeysiiyo inuu dhintay wa karaahati nacyi khabargeeriyaadkana nicidda la nacay annacyu waxaa la yiraahdaa khabargeeriyaadka warka geerida oo la sheeg sheegaa la dhahaa ibil waa dhintay iyo saasoo kale nacyiga marka midna waa banaan yahay oo waa midka hore oo usoo sheega meydka qaraabadiisa iyo asxaabtiisa iyo iyo dad loo maleynayo inay janaasadiisa kasoo qeyb galaan say dad badan ugu duceeyaan meydkaas iyo haddii sidaas loo sheegayo geerida hebel waa dhintayd hadday macnahaas leedahay way banaan tahay laakiin midda la diidayaa waxay tahay iska shaag oo hebel dadka maqashii u ayb rawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wabni maajah can xudeyfata radia allahu canhu qaal idaa muttu haddii aan dhinto mitu iyo mutu labada oo bannaan tahay falaa tu'dinuu bi haya ogeysiinina aniga axadan qofna haya ogeysiinina innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna nacyan inuu noqdo nacyi inuu noqdo qabargeeriyaad inuu noqdo ayb nacyigaa marka waxa waaye kan hebel waa dhintayoo hala maqlo un midka ah iyo faanfaanka iyo wax noocaas kusoo baxo midka laakiin salaada in loo badiyo dadka ku tukanaya iyo dadka u duceynaya ha bataan hadday tahay iyada wax dhiba male nebiga najaashiba markuu geeriyooday waa soo sheegay fa inii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam anay nebigan maqlay yanhaa can innacyi isagoo reebayo qaala tirmidiyu xadiidun xasan warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama qaal iyaakum wannacya waxaan idinkaga digayaa nacyiga faina annacya min camali اljaahiliyati weeyaan jaahiliyada camalkeeda wfii riwaayati can cabdillaahi walam yarfachu qaala tirmidiyu hada asaxu min almarfuuci ayb in cabdullaahi bn mascuud lagu ekeeyo mowquuf laga dhigo oo isaga hadalkiisa kan inuu yahay laga dhigaa saxiixnimo badan wadacafa tirmidiyu tirmidi wuu daciifiyey alriwaayateyni labada riwaayaba waa daciifiyey ayib ayb marka halkaas marka alriwaayateyn wuxuu ka wadaa midda marfuucada iyo midda mawquufada labadaba tan nebiga loo kor yeelay iyo midda cabdullahi bin mascuud lagu waqfiyey labadaba wuu daciifiyey xaafidku marka uu labada riwaayo soo bixiyey waxa uu yiri makhraju riwaayateyni waaxidun ayb meesha ay ka yimaadeen oy kasoo baxeen labada riwaayo waa isku mid fa ina madaarahumaa calaa abi xamsata al acwar ayaa ku jiro wasmuhu maymuun can ibraahim annakhaci can calqamata can ibni mascuud ayb abuu xamsahana ayb daciifun cindahum agtooda daciifuu ka yahay ayb wariwaayat lmarfuucatu cinda atirmidiyi can moxamed bni xumeydin alraasiyi wahuwa min alxufaad laakinahum dacafuuhu wariwaayat lmawquufatu min dariiqi sufyaan athawri can abi xamzata waqad rawaahu cabdirazaaq can ithawriyi fawaqafahu calaa calqama ayb marka ayaa ku jiri warawaynaa fi saxiixayni ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka naca najaashiya najaashi ayuu khabargeeridiisii sheegay inuu dhintay ayuu dadka u sheegay ile waxyibaa nabiga lagu ogeysiiyey isku meel ma joogine ilaa asxaabihi asxaabtiisii ayuu u iclaamiyey oo ogeysiiyey ayb xadiidkanna marka nacyigii inuu nebigu sameeyey oo najaashi arrinkiisii uu dadka u sheegay ayuu xadiidkanna tilmaamay waraweynaa fi saxiixayni ana anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi fii mayitin meyd dafanuuhu ay duugeen bileyli xilli habeena ay duugeen ayaa waxa uu yidhi walam yuclam bihi aanan la ogeysiinin afalaa kuntum aadantumuunii maxaad u ahaan weyseen inaad isoo ogeysiisaan yani maxaa iisoo ogeysii weyseen afalaa kuntum maxaad u ahaan weyseen aadantumuunii inaad isoo ogeysiisaan tanna markaa wuxuu yidhi inuu dhintay qofkaasi maxaa iigusoo sheegi weyseen qaala alculamaau almuxaqiquuna culimadii muxaqiqiinta waxay dheheen wal-akharuuna iyo culimada badankood min asxaabina oo asxaabteenna shaaficiyada ka mida iyo wakayrihim yustaxabu waxaa la sunneeyaa iclaamu ahli lmeyiti wa qaraabatihi wa asdiqaaih meydka ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa in loo sheego oo loo iclaamiyo lihaadeyni alxadiiteyni labadan xadiis dartood qaaluu waxay yidhaahdeen wannacyu lmanhiyu canhu nacyigii layska reebay inamaa huwa nacyu ljaahiliyati waa jaahiliyada nacyigooda wa kaana caadatuhum caadadooda waxay ahayd idaa maata minhum shariifun mid sharaf badan dhexdooda haddii uu dhinto ama uu xaggooda ka dhinto bacathuu raakiban ayay dirayeen qof gaadiid fuushan ila alqabaaili ili qabaa-isha ayay u diraayeen yaquulu dhahayo nacaayaa fulaan aw amase yaa nacaaya alcarab ayb ay halakat ilcarabu carab waa halaagsantay bimahliki fulaan hebel halaagiisiibaa carabi ku halaagsantay ayb wayakuunu maca annacyi nacyigaas iyo khabargeeriyaadkaasna waxaa la soconayo la jiraayo dajiijun qaylo iyo bukaa-un ooyin kaas midka la reeba kaas dadaa la dirayaa markaasay ooyin iyo qaylo isku daraan dadkii marka waxay usoo iclaamiyaan ama ay sheegaan hebel inuu dhintay war hebelkii saas ah yaa dhintay maanta waa la halaagsamay soo baxaay waxaas in la yidhaahdo wadakara saaxibu lxaawi saaxibulxaawi abulxasan almaawardi waay ayb min asxaabinaa asxaabteenna xaal uu ka mid yahay wajhayni buu sheegay laba wejli asxaabinaa uu sheegay fi istixbaabi aliidaani sunanimada fi istixbaabi aliidaani ogeysiinta sunanimadeeda bilmeyiti la ogeysiiyo dadka wa ishaacati mowtihi geeridiisoo la faafiyo binnidaai waaliclaami binnidaa-i lagu faafiyo dhawaaqi waliclaami ogeysiin fastaxaba dalika bacduhum qaarkood way sunneeyeen kaas lilmayiti alghariibi walqariibi meydka qariibka oo aan dhulkiisii ku dhimanin iyo midka qariibka oo dhow limaa fiihi waxa ku sugan darteed bayna u sunneeyeen min kathrati almusaliin dadka ku tukanaya badnaantooda ah caleyhi isaga korkiisa waddaaciina lahu iyo kuwa u duceynaya badnaantooda wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen yustaxabu waxaa la sunneeyaa daalika kaagaasi lilghariibi qofka aan aadka loo aqoonine gariibka abaa ah loo sunneeyaa si dadku tukanaya ay u bataan walaa yustaxabu ligayrihina looma sunneeyo qultu waxaan idhi walmukhtaaru sida la doortay istixbaabuhu mutlaqan sunnanimadeeda waa mutlaq ahaan idaa kaana mujarada iclaamin ogeysiin bisle hadday tahay waxaa loogu talagalay hadday ogeysiin bis ay tahay qofkan si janaasadiisa looga qayb galo dad badan ay ugu duceeyeen hadday tahay way bannaan tahay haddii laakiin wax kale oo faan iyo eh, qaylo iyo buuq iyo ay tahay iyo ninkan hala muujiyay meesha uu ku jiro taas iyada maya baabu maa yuqaalu fii xaali gusli lmeyiti wa takfiinihi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yuqaalu la dhahayo fii xaali gusli lmeyiti meydka uqubayntiisa xaalkeeda iyo takfiinihi dhaqidiisa iyo kafanayntiisa meydka marka la karfaninayo iyo marka la dhaqayo waxaa la yiraahda fii xaali gasli lmeyiti wa takfiinihi ayb yustaxabu waxaa la sunneeya al ikhaaru badin min dikri tacaala ilaahay dikrigiisa la badiyo waducaai duco ayaa la sunneeyaa lilmeyiti loo duceeyo meydka dhintay fii xaali guslihi qubeyntiisa dhexdeeda wa takfiinihi iyo kafanintiisa marka la karfarinayo dikriga la badiyo iyo ducada qaala asxaabuna asxaabteenni waxay yidhaahdeen waidaa ra-a alqaasilu midka dhaqaya hadduu arko min almeyiti meydka uu ku arko maa yucjibuhu wax cajab geliyo oo min istinaarati wajhi wejigiisa iftiimidiisa ah wa diibi riixihi caraftiisa udgoonkeeda ah wanaxwi daalika ustuxiba oo yacnii neef fiican ay kasoo baxayso ustuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa an yuxaditha inuu u sheego annaasa dadkii ayb bidalika arrinkaa uu u sheega maxaa yeele waa bishaaro iyo khayr wa in ra-aa haddii uu arka maa yakrahuhu wax uu nacayana min sawaadi wajhin wejmadoobaansho ah wa natanin ur ah wa tagayuri cudwin xubin isbadeshay urtay ayb ama xaalkeedii hore ee caadiga ah ka baxday wainqilaabi suuratin suurad isgedisay suuradiisii oo dhan baa waxay noqotay suurad aada u xun isku bedeshay wanaxwi daalika iyo wixii kaagaas lamida xaruma caleyhi waxaa ka xaaraama an yuxadita axadan qof inuu u sheego bihi isaga ugu waran qof in loo sheego ma ahan haddii marka meydka aad dhaqaysana wax fiican aa ku aragta sheegsheeg haddii aadan wax fiican ku arkin oo suurad xun aa ku aragtana ha sheegsheegin oo inaad sheeg sheegta ma aha ayb waxaana arrinkaa waxa uu yiri ay u xujaysteen bimaa rawaynaahu fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slama qaal udkuruu sheega maxaasina mowtaakum dadkiina dhintay maxaasintooda iyo wanaagooda sheeg sheega wakufuu ka hara oo ka jooga can masaawiihim xumaantoodana iska dhaafa oo ka jooga ayb dacafahu tirmidiyu xadiidkan isagaa marka tirmidi waa daciifiye ayb xadiidkan xaafidku markuu soo wariyey wuxuu yidhi hada xadiidun gariibun lam yarwihi can cataa ilaa cimraanu bnu anas walaa can cimraan ilaa mucaawiyatu bnu hishaam tafarada bihi abu kurayb maxamed bnu lcalaa qaala alxaafidu mucaawiyatu min rijaali muslim wafiihi liin washaykhuhu dacafahu lbukhaariyu wagafla alxaakimu faakhrajahu min riwaayati abi kurayb can mucaawiyata bni hishaam can cطaa'i bni cumar waqaala saxiixu lisnaad qaala alxaafid walilxadiidi shaahidun cinda anasaa'iyi min xadiidi caaishata can اnabiy sal l ly slam laa tadkuruu halkaakum ilaa bikhayrin ayb maahane amwaada oo la caayanad waxyaabo kalena way kusoo arooreen ayb ay tirmidi isaga dawaaba daciifiyey hada xadiidun gariibun buu yiri ayb isnaadkuna waa daciif axaadiid baa kusoo aroortay amwaadda inaan in la caayo in layska reebay laa tasubu lamwaata fa qad afdow ilaa maa qadamuu ayaa kamida dadka dhintay ha caynina maxaa yeele wixii ay hormarsadeen way gaareene ayb warawaynaa fi sunani اlkabiir lilbayhaqiyi can abi raaficin mowlaa rasuuli اllahi sal l salam ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi waalihi wasalama qaal man gasala mayitan qof dhintay qofkii dhaqo fakatama calayhi qariyo gafara allaahu lahu arbaciina maratan afartan jeer baa ilaahay u dhaafaa xadiidkan marka xaafid markuu soo saaray wuxuu yihi xadiidun xasanun gariib ayuu ku sheegay warawaahu alxaakimu abuu cabdillaahi fi lmustadraki cala asaxiixayni wa xadiidun saxiixun calaa shardi muslim huma ina jamaahiira asxaabina asxaabteenna badankood atlaquu way idlaaqeen almas'alata mas'alada kamaa dakartuhu sidaan soo sheegay waqaala abulkhayr alyamaniyu ayb saaxibulbayaan saaxibulbayaan yaxya bn abilkhayr ayb alcumraani minhum asxaabteennii ka mida waxa uu yidhi low kaana almayitu mey ninka dhintay haddii uu yahay mubtadican nin mubtadica mudhiran lilbidcati bidcadana muujiyo wara-a alqaasilu ninkii dhaqayeyna ou arko minhu isaga xaggiisa maa yakrahuhu wax uu nacaya uu ku arkay faaladii yaqtadiihi alqiyaasu qiyaaska kan uu keenayo an yataxadata bihi inuu uga sheekeeyo waa finaasi dadka liyakuuna dalika kaagaasi si uu u noqdo zajran canaan linnaasi dadka uu ugu noqdo can ilbidcati ay ka canaansamaan oo ay bidcadii markaa ka horarmaan ayb markaan wuxuu leeyahay marka qofka la dhaqaayo haddii uu yahay qof mubtadica oo weliba bidcadiisa la banaanka soo dhigto oo bidcadiisii faafiyo daaci ku ah marka uu yahay ee lagu arko qofkii dhaqayo xaalad qaab daran uu ku arko inuu sheego wayuuleeyahy si dadku ay isaga ilaaliyaan oo ninkii bidcoolaha ahay saas baa ku dhacday markuu dhintay saas uu noqday dadkii marka bidcadii waa iska ilaalinayaan ayb dad unbaa ku waana qaadanaya dabcan baabu adkaari asalaati cala almayiti meydka lagu tukanayo adkaar salaadii salaada adkaarteeda caddaynteediibuu u baab yahay iclam ogow ana salaata salaada cala almayiti lagu tukada meydka fardu kifaayatin fardu kifaayo fardu kifaayada marka waxaa la yidhaahdaa haddii qof uu ku tukado ama dad muslimiinta ka mida ay ku tukadaan inta kale dembigii waa ka dhacay yani waajibkii waa ka dhacay haddii ay ku tukadaan haddaan lagu tukaninna oo dadkao dhan ay ka tagaan qof muslima janaasadiisa isagoon la tukanin la duugo lagu tukanin waa ku dambaabayaan dadka meelahaas jooga ayb fardu kifaayadu marka waxaa weeyaan dad baa kaaga filnaa kara waajibkaas laakiin marka dad kaaga filnaada la waayo waa ku dambaabaysa adiga ayb wakadalika sidaadaas oo kale qusluhu uqubayntiisa wa takfiinuhu kafanintiisa wa dafnuhu iyo duugistiisana waa la mid wa haadaa kan kulluhu dhammaantiis mujmacun calayhi weeyaan mid korkiisa lagu ijmaacsan yahay wa fii maa yasqutu bihi waxa uu ku dhacayo fardu salaati salaada faradkeeda arbacatu awjuhin baa ku sugan afar wej asaxuhaa afartaa wejkan ugu asaxnimo badan cinda akthari asxaabina yasqudu wou dhacayaa waajibkii bisalaati rajulin waaxidin hal nin hadduu ku tukado waajibkii waa dhacay wathaani wejka labaad yushtaradu hnaani labaa la shardiyaa wathaalidu kan saddexaad thalaahatun waraabicu kan afaraad arbacatun afar ayuu leeyay sawaa-un waxaa isku jina sallow jamaacatan tukadeenaa ow furaada ma keli keli ugu tukadeenaa wa amaa kayfiyatu haadihi salaati salaadan kayfiyadeeda fahiya an yukabira waa inuu kibaarto arbaca takbiiraatin afar allaahu akbar walaa budda minhaa taas marka waa qasab fa in aqalla haddii uu dhimo biwaaxidatin hal takbiiro oo minhaa afartaa ka mida lam tasixa salaatuhu salaadiisii ma ansixin oo ma ansixayso wa in zaada hadduu ziyaadiyo khaamisatan mid shanaad fa fii butlaani salaatihi salaadiisa burideeda wajhaani ayaa ku sugan liasxaabinaa u sugnaaday al asaxu sida wejka asaxaana laa tadulu ma bureyso waayo takbiiro shanaad hadduu ku daro ma burays ma burayso ma burayso yiri sida asaxa ah maxaa yeele ilaa sagaal ku dhawaad nebiga waa laga sheegay laakiin markii dambe afartan unbaa camalul muslimiin afartaanay noqotay walow kaana haddii uu ahaa ma'muuman ma'muum haddii uu yahay fakabara imaamuhu imaamkiisu ou kibaarto alkhaamisata midda shanaad adiga ma'muum baa tahay imaamkaagii baa takbiiradii shanaad kibaartay fain qulnaa haddii aan dhahno ina alkhaamisata midda shanaad tubdilu salaata salaadii burinaya wejkaas haddaan qabsanno oo wejkii laga xooga badnaaye faaraqahu lma'muumu mamuumku waa faaruqayaa kamaa low qaama isoo istaagay oo kale ilaa ragcatin khaamisatin uu istaagay siduu u faaruqahay wain qulnaa bilasaxi haddii aan dhahnana wejka asaxa oo midda shanaadi waxba kuma buraan haddaan dhahnana wain qulnaa bilasaxi haddii aan dhahno annahaa laa tubdilu ma burinaysid lama burinayso lam yufaariqhu ma'muumkii imaamkii ma faaruqayo maxaa yeele imaamkiisa takbiiro shanaadow galay salaadiina kama burin oo uma ku burayso walaa yutaabicuhu mana mutaabacaynayo cala saxiix almashhuuri imaamkaagii takbiiradii shanaad hadduu ku daro adiga ma faaruqaysid midda shanaadna ma ku raacaysid seed yeeleysaa marka walaa yutaabicuhu cala saxiix lmashhuuri waa iska sugaysaa marka waa la salaama noqsanee marka wa fiihi wajhun waj ayaa ku sugan daciifun oo daciifa libacdi asxaabina anahu yutaabicuhu waa mutaabacaynayaa dhahayo faidaa qulnaa haddaan dhahno bilmadhabi saxiixi madhabka saxiixa anahu laa yutaabicuhu ma mutaabacaynaya fahal yantadiruhu ma suganayaa liyusallima macahu soo ula salaamo noqsado imaamkiisii am yusallimu fi lxaali mase markaasuuba iska salaamo noqsanayaa fiihi wajhaani baa ku sugan al asaxu wejka asaxaana yantadirsaxnimada badan yantadiruhu waa suganayaa iyada laftirkeeda haddii la mutaabacayo wejkan daciif waayo uu leeyahay waxba ma dhibaysa maxaa yeele imaam aan salaadiisii burin takbiirada khaamisadaana asalkeedu sharciga uu kusoo arooray oo la og yahay hadduu mutaabacoy wax dhiba mala waqad awdaxtu haadaa kullahu kan dhammaantiis baan caddeeyey bisharxihi maca sharxina lala qabo wa dalaa maca dalaa lala qabo fii sharxi lmuhadab majmuuca aan ku caddeeyay wayustaxabu waxaa la sunneeya an yarfaca alyada gacantii inuu kor u qaado maca kulli takbiiratin allahu akbar kastaa gacmihii inuu kor u qaado wa amaa sifatu takbiiri takbiirka sifadeeda wamaa yustaxabu fiihi iyo waxa lagu sunneeyo iyo wamaa yubdiluhu wax takbiirada buriyo iyo wagayru daalika kaagaas qeyrkiisoo min furuucihi ah facalaa maa qadamtuhu wixii aan soo hormariyey yacni yaa laga eegayaa fii baabi sifati salaati wa adkaarihaa wa ama aladkaaru adkaarta allatii tuqaalu la dhahaayo fii salaati aljanaasati janaasada salaadeeda lagu dhaho bayna takbiiraati takbiiraadka dhexdooda wax la akriyay fayaqra bacda takbiirati اlulaa takbiirada hore kabacdi wuxuu akrinaya alfaatixata wabacda ahaaniyatina yusalii cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigu ku salia tan koowaad allahu akbar markuu yihaha faatixada midda labaadna allahuma salli calaa muxamed oo salliga ibraahimiyada ibraahimiga wabacda thaa ya salliga ibraahimiyada ibraahimiga la imaan asalaatu libraahimiya waxaawaaye allahuma salli calaa muxamed wcalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wcalaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid kaas allahuma baarik calaa muxamed wcalaa ali muxamed kamaa baarikta calaa ibraahim wcalaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid <coughs> wa bacda athaalithati tan saddexaadna yadcuu lilmeyiti meydka ayuu u duceynayaa walwaajibu minhu sida waajibkaana maa yaqacu caleyhi ismu ducaa'i inta waajibka waa wixii duco magaceeda uu ku dhaco wixii duco magaceeda uu ku dhaco waama raabicatu midda afaraad falaa yajibu bacdaha dikrun gadaasheed dikri ma waajibayo aslan walaakin yustaxabu waxaa la sunneeya maa sa adkuruhu waxaan sheegi doono in allahu tacaala wاkhtalafa asxaabunaa asxaabteenni waxay isku khilaafeen fi istixbaabi tacawudi acuudu billahi min ashaytaan اrajiim in lagu bilowdo faatixada intaan la gelin wa ducaai liftitaaxi ayay isku khilaafeen ducada furfurashada wajahtu wajhii iyo caqiba takbiirati اluulaa takbiirada hore gadaasheeda qabla alfaatixati faatixada ka hor wa fii qiraa'ati suurati suurad aqrinteeda bacda alfaatixati kadib calaa halaathati awjuhin bay isugu khilaafeen axaduhaa yustaxabu ljamiicu awjuhdaas kan ugu horeeya dhammaantood waa la sunneeyaa buu dhahayaa wathaanii kan labaadna laa yustaxabu lama sunneeyo ayuu leeyahay wathaalitu wejka saddexaad wahuwa al asaxu isaga ayaa asaxnimo badane annahu yustaxabu tacawudu ayaa la sunneeyaa duuna aliftitaaxi ducaa liftitaax maya laakiin acuudu billaahi waa la sunneeya min acuudu billahi min ashaytaan irajiim wasuurati suuradda iyo iftitaaxa maya iyada laakiin isticaadadu waa la sunneeyaa watafaquu waxay isku waafaqeen asxaabteeni calaa annahu yustaxabu taamiinu aamiinsi in la sunneeyo caqiba alfaatixati markaad wala daalliin dhahdo aamiin in la yiraahdo rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu sallaa calaa janaazatin janaaze ayuu ku tukaday faqara'a faatixata alkitaabi ayuu akhriyay waqaala waxa uu yidhi litaclamuu waxaan u akhriyay inaad ogaataan annahaa sunnatun inay tahay wa qowluhu sunnatun uu yidhina fii macnaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii macnihiisii waay min asunnati kada wakada jaa fii sunani abi daawuud qaala waxa uu yidhi inahaa min asunna ayay ka mid tahay fayakuunu marfuucan buu noqonayaa ilaa rasuulilaahi sala allahu aleyh waali wasalam mid nabiga loo koryeelay calaa maa taqarara yacnii sidii soo sugnaatay wa curifa fii kutubi alxadiidi walusuulina lagu soo ogaaday qaala asxaabunaa wasunnatu fii qiraa'atihaa sunnada qiraa'adeeda dhexdeeda oo salaadii janaasada al israaru duuna aljahri in la siraysto waa in kor loo qaaday sawaa-un waxaa isku mida sulliyat leylan habeen la tukayaa ow nahaaran ama maalin la tukayaa hada huwa almadhab saxiixu lmashhuuru weyaan aladii qaalahu jamaahiiru asxaabina ay yihaahdeen wa qaala jamaacatu minhum jamaaco kamida iyaga waxay dhaheen shaaficiyadii kamida in kaanat isalaatu salaada hadday tahay fi nahaari maalin dhexdeeda haddii la tukanay asara waa siraysanaya wain kaanat fi leyli habeen hadday tahay najahara waa la jahrayaa wa ama takbiiratu athaaniyatu takbiirada labaad fa aqalu lwaajibi waajib inta ugu yar caqibaha gadaasheeda an yaquula allahuma salli calaa muxamed inta ugu yar wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula wacalaa aali muxamedin inuu dhaho walaa yajibu dalika ma waajibayo cinda jamaahiiri asxaabina wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen yajibu waa waajibaysaa aalka in lagu salliyo wahuwa shaadun daciifun wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa fiiha lilmu'miniina inuu u duceeyo waalmu'minaati inuu u duceeyo in itasaca alwaqtu lahu waqtiga haddii uu waasac noqonay arrinkaa nasa caleyhi shaaficiyu watafaqa caleyhi alasxaabu wanaqla almusaniyu ardaygii shaafici can ishaaficiyi wuxuu kasoo guuriyey anahu yustaxabu aydan waxaa la sunneeya an yaxmad allaha casa wajala alla inuu ammaano faqaala biistixbaabihi waxaa yidhi sunnanimadeeda jamaacaatun min alasxaabi ayaa dheheen wa ankarahu jumhuuruhumna way inkireen faidaa qulnaa haddii aan dhahno biistixbaabihi sunanimadeeda haddaan dhahno bada-a bilxamdi xamdi ayuu ku bilaabayaa uma bisalaati cala nabiyi sal ly salam nabigoo lagu saliya uma yadcuu lilmu'miniina iyo walmu'minaati buu u ducaynayaa falow khaalafa haada tartiiba hadduu khilaafo jaaza bannaan wa kaana taarikan lilafdali mid shaygii fadliga badnaa ka tegay buuna noqonaya wa jaa-ad axaadiidu axaadiid ayaa timid bisalaati calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga loogu saliya nabiga kusallintiisay ku timid rawaynaahaa fii sunani ilbayhaqiyi aanu ku warinay laakinii qasadtu waxaanu qasday ikhtisaara hada albaabi baabkan soo gaabintiisa id cilo ee mowdicu basdihi kaas faafintiisa mawdiceeda ama booskeeda kutubulfiqhi weeyaan waqad awdaxtuhu fii sharxi lmuhadab ayaana ku cadeeyey wa ama atakbiiratu thaalitatu midda saddexaad fayajibu fiiha dhexdeeda waxaa waajibayo adducaau lilmayiti meydkoo loo duceeyo wa aqaluhu inta ugu yarna maa yandaliqu calayhi lismu <clears throat> magaca wax uu ku soconayo magac duco ka qowlihi raximahu llaahu aw gafara allaahu lahu aw allaahuma kfir lahu aw irxamhu aw iltuf bihi ultuf bihi wanaxwi dalik inta ugu yar waa wixii waa u duceeye la dhihi karo qofkan waama almustaxabu kan la sunneeyo faja-ad fiihi axaadiidu ayaa ku timid iyo wa aathaarun faama alaxaadiidu fa asaxuhaa maa rawaynaahu fi saxiixi muslimi can cawfi bni maliki radia allahu canhu qaal sallaa rasuulu llahi sal l salam nabigaa tukaday calaa janaasatin buu ku tukaday faxafidtu waxaan xifdiyey min ducaa'ihi ducadiisa aan ka xifdiyey wahuwa yaquulu isagoo dhahay allaahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wawasic mudklah waqsilhu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min alkhataayaa kamaa naqayta athawba alabyada min addanas waabdilhu daaran khayra min daarihi waahlan khayra min ahlihi wazawjan khayra min zawjihi waadkhilhu ljanna waacidhu min cadaabi alqabri wamin cadaabi annaar saasuu nabigu yihi xataa tamanaytu intaanba ka jeclaystay an akuuna inaan ahaado ana aniga dalika almeyit meydkaas inaan aniga noqdaba ilaa aan ka jeclaysta saa nabigu uu ugu duceynayo allaahuma qfir lahu ilaah u dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihi caafi fidnada ka caafi wacfu canhu cafi xaggiisa wa akrim karaamay wanaaji nusulahu martisoorkiisa wawasic waasici mudkhalahu yani meesha u galayo qabrigiisa yani u waasico waqsilhu bilmaai wathalji walbaradna ku dhaq biyo iyo baraf iyo qabow wanaqihi min alkhataayaa gafafyaalkana ka nadiifi kamaa naqayta saad u nadiifisa athawb alabyada marada cad min adenis aad ugaga nadiifisa waabdilhu daaran khayran min daarihi ugu badel daar daartiisa ka khayr badan waahlan khayran min ahlihi wazowjan khayran min zawjihi waadkhilhu ljannata jannada geli waacidhu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana ka kori wa min cadaabi annaar iyo naarta cadaabkeeda xataa tamanaytu ilaa an ka tamaniya an akuuna ana dalika almeyit xadiidku intaasu ku dhammaaday intaan dambana saxaabiga iska leh oo waxaan jeclaystay qofka nebigu saa ugu duceeyay allama adiga noqotidaan is eri ninkaas meydka ah ayb masdarka miimiga ee dakhala wuxuu ka bixiyey mudkal dakhala macanaa waxaan ujeedaa dakhala yadkhulu waxay ahayd in madkhal laga bixiyo masdar iyo daraf hadda maxaa laga wada adkhala ayuu rabaa masderkeeda miimigaa soo noqonaya ismigeeda mafcuul oo kale soo maha adkhala waa kayru thulaathi masderkeeda yani ismafcuulkeeda waa mudkhal mudkhal ayb marka eh, ismigeeda mafcuulna waa mudkhal eh, masdarkeeda miimigaana wuxuu ku imaanayaa mudkhalkaas un marka waa waasici mudkhalahu makaanu la gelintiisa meesha la gelinayo aada gelinaysaan idinka ee meesha isaga uu gelaaya ma aha meeshaad gelinaysaan adkhala waa geliyey waay mogtahay dakhalana waa galay waay sooma waa galay iyo waa geliyey labay kala tahay wafii riwaayati limuslimin riwaayo muslim usugnaatay waqihi fitnata alqabri wacadaaba alqabri qabriga imtixaankiisa iyo cadaabkiisa warawaynaa fii sunani abi daawuuda wtirmidiyi walbayhaqiyi can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam annahu sallaa calaa jinaazatin ayuu ku tukaday faqaala waxa uu yidhi allahuma marka jinaaza waa bannaan tahay faqaala allahuma qfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina wadakarinaa waunhaana washaahidina wagaa'ibina ilaahu keenna nool iyo kuweenna dhintay kuweenna yaryarka kuweenna waaweyn labkeenna dhadigeenna keenna joogo midkeenna maqan u dembi dhaaf allaahuma man axyaytahu minaa ilaahu qofkaad noolayso annaga naga mida fa axyihi cala alislaami ku noolay waman tawafaytahu qofkaad oofsato minaa annaga naga midana fatawafahu cala aliimaani iimaan ku oofso allaahuma laa taxrimnaa ajrahu ilaahu ajrigiisa anaga hoojinin walaa taftinnaa bacdahu gadaashiisana hana fidnaynin qaala alxaakimu abu cabdilaahi hada xadiidun saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wa muslim warawaynaahu fi sunani lbayhaqiyi wagayrihi min riwaayati abi qataadata warawaynaahu fi kitaabi tirmidiyi min riwaayati abi ibraahim alashhaliy can abiihi wa abuuhu saxaabiyun waa can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam qaala tirmidiyu qaala maxamed bnu ismaaciil yacni lbukhaariyi asaxu riwaayaati riwaayad midla ugu asaxnimo badan fii xadiidi allahuma kfir lixayina wamayitina riwaayatu abi ibraahim alashhaliy waa can abihi uu ka warinaya qaala albukhaariyu asaxu shayin fi lbaab xadiidu cawf bni malik ducooyinka lagu akhristo takbiirada saddexaad lagu aqriyay nebiga kasoo arooray kan ugu asaxsan waa cawf ibni malik riwaayadiisa wawaqaca fii riwaayati abi daawuud fa axyiihi cala aliimaan watawafahu cala alislaam wاlmashhuuru fii mucdami kutubi lxadiii sida kutubulxadiidka mashhuurka ku ana fa axyihi cala alislaam islaamnimo ku noolay watawafahu tawafahu cala aliimaan iimaanna ku dil kamaa qadamnaahu warawaynaa fi sunani abi daawuuda wabni maajah can abi hureyrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle idaa sallaytum cala lmayiti meydka haddaad ku tukanaysaan faaklisuu lahu ducaaa duca u khaalis yeela ducada u khaalis yeela waraweynaa fii sunani abi daawuuda can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sal allahu alayh waali wasalama fi salaati cala aljinaasati allaahuma anta rabuhaa ilaahu rabbigeedaa tahay wa anta khalaqtahaa adaa abuuray wa anta hadaytaha lilislaam adaa islaamnimadii ku hanuuniyey wa anta qabadta ruuxahaa adaa ruuxdeeda qaaday wa anta aclamu bisiriha wa calaaniyatiha ilaahu adaa og waxa u qarsoon iyo waxa ay muujinayso sirteeda iyo waxa ay muujinaysaba adaa og ji-naa shufacaaa waan nimid annagoo ergeynayno oo adiga wax kaa raadinayno meydkaas wax raadinaysaa wax u raadinayno marka meydka waxbaa loo raadiyaa maahan wax lagama raadsada asaga lahu ee ilaahu u dhaaf ayb faqfir lahu ayb meeshaa marka cinda annasaa-i faqfir lahaa bay leedahay ayb waraweynaa fi sunan abi daawuud kugu xijiyey ayb xadiidkan marka xaafidku markuu soo saaray waxa uu yiri min dariiqi طabraani fi kitaabi ducaa maa lafduhu waakhrajahu bnu maaja qaala bnu xajar fi sharxi mishkaat wasaxahu bnu xibaan ayuu yiri eh, fakhlisuu eh, lahu ducaana waxaa weeyaan isaga duco u gaara u yeeloo keyrkiisa aydnan la wadaajinin markaas ayb xadiidkaas marka waa kaasaa midkan dambe isagana marka eh, abu daawuud oo wariyeen xaafidku xasanu ku sheegay eh, midkan dambe marka dhahayo eh, allahuma anta rabuhaa waanta anta khalaqtahaa wa hadaytahaa warawaynaa fi sunani abi daawuuda wabni maajah can waatilata bni اlasqac radia allahu canhu qaal sallaa bina rasuulu llahi sal l slama nabigaana tujiyey calaa rajulin min almuslimiin yani nabiga ayaa wuxuuna tujiyey salaad aan ku tukanaynay calaa rajulin qof min almuslimiina muslimiinta ka mida fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahay allahuma ina fulaana bna fulaanin fii dimatika ayuu ahaaday waxabli jiwaarika ayb ayuu ahaaday ayb wa xabli jiwaarika yani ammaanadaadu ku jiraa wa nacam ayb waqiila waxaa layihi alxablu alcahdu wlamaanatu ayb walxablu alcahdu walamanatu wadimatu <clears throat> faaqihi fitnat alqabri qabriga fitnadiisa ka kori wacadaab annaar wa anta ahlu lwafaa'i walxamdi ayaa tahay allahuma faqfir lahu warxamhu inaka anta algafuuru raxiim ayb xadiidkan marka waa xasaniye kii hore cafwan markii uu soo saaray ibnu xajar hada xadiidun xasan buu yihi wa akhrajahu anasaa'iyu fi lkubraa midkan dambena xaafidku waa xasaniyey ayb oo waxa uu yidhi hada xadiiu xasan ayb labada marka waa xasan waاkhtaara alimaamu الshaaficiyu waxa uu doortay imaamu shaafici raximah اllah ducaa-an duco iltaqatahu oo ururiyey min majmuuci hadihi اlaxaadiis uu ka ururiyey wagayriha duco marka uu axaadiistan ka ururiyey ayuu marka la yimid ayuu imaamu shaafici ou jecl doortay yacni hal duco oo halkan qaab kusoo aroortay maaha dhowr meeloodo kasoo qaadqaaday talfiiq ayuu ku sameeyey meeshaan laakiin marka waxba dhibaysa maxaa yeelay salaatuljanaaزada qasadkeeda waa uun in la duceeyo ayb mar haddii ducadii lala imaado tii lagu duceeyaba ku filan dhib ma laha inkastoy wanaagsan tahay oy fiican tahay sunnanimada xaggeedana ay aada ugu fiican tahay midan hadda cawf ibni malik iyo kuwayaalkan hadda uu soo arooro tilmaamay ayb min majmuuci hadihi alaxaadiidi wagayriha faqaala waxau yiri yaquulu allahuma hada cabduka wabnu cabdika kharaja min rawxi dunya wasacatiha wamaxbuubiha ayuu ka baxay wa axibbaauhu iyo dadkii jeclaa fiiha ilaa dulmati lqabri buu u baxay qabriga mugdigiisa iyo wamaa huwa laaqiihi waxa uu la kulmaayo <clears throat> kaana yashhadu an laa ilaaha illaa anta wa ana muxamedan cabduka warasuuluka sidaasuu qiri jiray wa anta aclamu bihi adaana noogaga aqoon badan allaahuma nazla bika waa kuu degay xaggaagu soo degay oo yacnii meeshaad ugu tala gashay ayuu degay waay wa anta khayru mansuulin bihi ku lagu soo degaana midka ugu fiican baa tahay adiga wa asbaxa faqiiran ilaa raxmatika naxariistaada mid u baahi badan buu ahaaday waanta haniyun can cadaabihi adigana cadaabkiisa waa ka deeqtoonta waqad ji'naaka waa kuu nimid annagana raaqibiina ilayka xaggaaga annagoo wax ka damcayna shufacaa'a lahu isaga u ergeynayno erge u ah allahuma in kaana muxsinan ilaahu hadduu wanaagsanaa fasid fii ixsaanihi ixsaankiisa ugu ziyaadi in kaana musii'an hadduu ahaa mid xumi la yimid wax xumeeyana fatajaawaz canhu ilaahu iska dhaaf walaqihi biraxmatika naxariistaada waxaad kula kulan siisaa ridaaka ridahaaga waqihi fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka kori wa cadaabahu wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa u waasici wajaafi l arda dhulkana ka fogey can janbihi can jambihi dhinaciisa can jambeyhi labadiisa dhinac walaqihi biraxmatika naxariistaada waxaad kula kulmaysaa almna amni min cadaabika laga aamin noqdo xataa tabcathahu ilaa aada usoo baxayso ilaa jannatika ya arxama araaximiin ducadaanu akrinayaa marka ayuu doortaan ujeedaa imaamu shaafici islaamka balfeeri marka janaasada eh, hadyiga ugu fiican iyo habka ugu fiican ee meyd loo duugo ayuu islaamku u duugayaa ayaa qofka in loo duugo uu faray ayb waa loo duceynayaa ilaahay baa er, maadaama isaga uunan duceyso karin ee uu meyd noqday waa loo duceynayaa dadkii baa u duceynayaan oo ilaahay xaggiisa marka irgo ugaga noqonayo ayb hada nasu shaaficiyi fi mukhtasari lmusaniyi raximahum allah qaala asxaabuna fain kaana almeyitu meydku hadduu yahay iflan cunug yar dacaali liabaweyhi buu u duceynaya labadii dhashay fa qaala wuxuu dhahaya allaahuma ajcalhu lahumaa faratan ilaahu waxaad uga dhigtaa labadan waalid cunugan faradan ceelali mid kasii horeeya wajcalhu lahumaa salafan ilaahu waxaad ka dhigtaa lahumaa iyaga ugaga dhigtaa salafan mid u hormaray oo shafaacadiisa iyo ay helayaan wajcalhu lahumaa dukran kaydna uga dhig wathaqil bihi mawaasiinahumaana ugu cuslaysiy miisaanadooda wa afriqi sabra sabrna shub calaa quluubihimaa ku shub walaa taftinhumaa bacdahu gadaashiisana ha fidnaynin walaa taxrimhumaa ajrahu ajrigiisana ha ka hoojinin hada lafdu maa dakarahu abuu cabdillaahi zubayriyu min asxaabina fi kitaabihi alkaafiyi waqaalahu albaaquuna bimacnaahu ayay yidhaahdeen wabinaxwihi qaaluu wayaquulu macahu allahuma kfir lixayina wamayitina ayuuna la dhahayaa ilaa aakhirihi qaala zubayriyu fain kaanat imra'atan hadday tahay qaala allaahuma haadihi amatuka meesha cabduka ahayd uma yunasiqu lkalaama hadalkii ayuu marka isku toosinaya wallahu aclam wa ama atakbiiratu araabicatu takbiirada afaraad ayb falaa yajibu bacdaha gadaasheeda ma waajibayo dikrun dikri bilitifaaq walaakin yustaxabu waxaa la sunaya an yaquula inuu yidhaahdo maa nasa caleyhi shaaficiyu shaafici wixii uu cadeeyey fii kitaabi lbuweydiyi <coughs> kutubtiisa jadiidka ayuu ku jiraa buwayina waa saaxibkiisii waana ninkii shaafici xalqadiisa qabtay ayb kuwii inkaarta qaba marka waxaa xiray eh, nimankii ma'muun qoladii marka eh, khulafadii cabaasiyiinta oo dadka ugu yeeri jiray caqiidadii xumayd oo qur aanku waa makhluuq in la dhaho dadka ku qasbi jiray ayb qaala waxa uu yidhi yaquulu fi raabicati marka afaraad wuxuu dhahaya allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu <clears throat> qaala abu caliyi bnu abi hurayrata min asxaabina kana almutaqadimuuna yaquuluuna waxay dhihi jireen fi raabicati rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar qaala walaysa dalika bimaxkiyin can shaaficiyi mid laga sheegay ma aha fain facalahu kana xasanan qultu yakfi fii xusnihi waxaa ku filan maa qadamnaahu fi xadiidi anas fii baabi ducaai alkarbi wallahu aclamu qultu wayuxtaju liducaai fi raabicati waxaa loo xujaysanayaa tan afaraadna in lagu ducaysan karo bima raweynaahu fi sunani alkabiir lilbayhaqiyi can cabdillahi bn abi awfa <clears throat> radia allahu canhuma anahu kabara calaa janaasati ibnatin lahu gabar u dhalay janaasadeeda ayuu kibaartay arbaca takbiiraatin <clears throat> faqaama bacda araabicati midii afaraad kadib waa istaagay ka qadri maa bayna takbiiratayni inta udhexaysa oo kale yastakfiru lahaa wayadcuu isagoo markaa u duceynayo oo dembi dhaafa ah u dalbayo uma qaala kaana rasuulu llahi sal slam yasnacu haakada wa fii riwaayatin kabara arbacan ayuu ka baartay famakatha waa nagaaday saacatan buu nagaaday xataa dananaa intaan u malaynay annahu sayukabiru khamsan mid shanaad inuu kibaaran doono uma sallama can yamiinihi wa shimaalihi ayuu midig bidix buu salaamu noqsaday falama insarafa markuu ka gadoomay salaadii qulnaa lahu waxaanu ku niri maa haadaa kani waa maxay faqaala waxau yidhi innii laa asiidukum calaa maa ra-aytu rasuula llahi sal ly salam yasnacu aniga idinkagama siyaadinayo wixii aan nebiga arkay inuu sameynayo yani wax nebiga aan ka arkay un waayo ka wada uma qaala waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sal ly salam yasnacu haakada ayuu sameyn jiray wafii riwaayatin kabara arbacan ayuu kibaartay famakata saacatan ayuu nagaaday xataa dananna anahu sayukabiru khamsan faqaala inii laa asiidukum calaa maa ra-aytu rasuula llahi sala allahu aleyh ali wasalam yasnacu ow haakadaa sanaca rasuulu llahi sal l slam ma nabiga sidaan buu sameeyey qaala alxaakimu abuu cabdillahi hada xadiidun saxiixun ayuu yidhi ayb meeshaa marka ayb xaafidku wuxuu yiri walaysa kamaa qaala faina madaarahu calaa ibraahima bni muslim wahuwa daciifun cinda jamiici اla'ima lam najid fiihi tawhiiqa liaxadi ila qowla اlasdi saduuqa wاlasdiyu daciifu wاctadara alxaakimu bacda taqriijihi biqowlihi ayb wuxuu ku cudur daartay marka lam yunqam calayhi bixujatin wahada laa yakfi fi tasxiixi ibnu xajar marka sidaas u sheegay ayb xadiidka marka dacfi baa ku jira faslun fasalkan marka wuxuu uga hadlayaa salaanta xugunkeeda iyo qofka salaatuljanaasada iyadoo lagu jira soo galayo masbuuqa ah qofka masbuuq ee laga hormaray takbiiraad lagala hormaray muxuu sameynayaa waidaa faraqa min atakbiiraati takbiiraatkii haddii uu dhammeeyay iyo waadkaarihaa salama tasliimateyni laba salaama noqsa ayuu salaama noqsanayaa ka saa salawaati salaadaha kale salaadaha soo haray siday yihiin oo kale lima dakarnaahu min xadiidi cabdillahi bni abi awfa aan sheegno xadiid cabdillahi bn abi awfa wa xukmu salaamina calaa maa dakarnaahu salaanta xukunkeeda wa xukmu salaamin calaa maa dakarnaahu fi tasliimi salaamo noqsiga sidaan ku sheegnaa fii saa'iri asalawaati hada huwa almadhabu saxiixu lmukhtaaru walanaa fiihi hunaa khilaafun ayaa noo sugnaaday buu yihi daciifun oo daciifa taragtuhu aan ka tegay licadami alxaajati ileyhi fii hada alkitaabi wax baahiya inaanay jirin oo kitaabkan dhexdiisa markaa loogu sheego walow jaaa masbuuqun qof laga hormaray hadduu yimaado oo salaadii janaasadiio socoto ayuu dhexda kasoo galay fa adraka alimaama imaamkii haleelay fii bacdi salaati salaada qaarkeed kasoo haleelay axrama macahu fi lxaal oo la xarmanayaa meeshaas wa qara'a alfaatixata ayuuna aqrinayaa uma maa bacdaha wax ka dambeeya calaa tartiibi nafsihi calaa tartiibi nafsihi mau ku aqrinaa mase calaa tartiibi alimaam matalan waxaa soo gaartay imaamkii oo ku jira takbiiradii saddexaad imaamka takbiiradii saddexaad muxuu aqriyaana ducuu aqhriyaa soo maha adigi waa timid allaahu akbaraa tiri ma imaamkaad raacaysaayo ducaad gelaysaa mase adiga tartiibtaada ka soconaysa adi maadaama takbiirtaadii koowaad ay tahay faatixada miyaad akhrisanaysaa taadaa ka soconaysa allahu akbar markaad tira faatixada iska aqriso imaamkii marka tii afaraad oo allahu akbar yidhi adiga allahu akbar dheh salliga aqri assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah buu yidhi labadii kuu dhinayd markaas la imaamo ma fahamte sida salaadaha kale kale oo kale walaa yuwaafiqu limaama imaamka ma ku waafaqayo fii maa yaqra-uhu waxa uu aqrinayo fain kabara haddii uu kibaarto uma kabara alimaamu imaamkii uu kibaarto atakbiirata alukhraa midda kale qabla an yatamakana alma'muumu ma'muumka intaan intuusan suuro gashanin min adikri dikrigii saqada canhu dikriga waa ka dhacaya kamaa tasqudu alqiraa'atu qiraa'ada siday u dhacayso cani ilmasbuuqi ay uga dhacayso fii saa'iri salawaat adoo wado allahuma salli markaa bilowdo haddana allahu akbar yiri ama ayb marka waa raacaysaa waana kaa dhacaya dikrigaas imaamka kaa xambaara waidaa salama alimaamu imaamku hadduu salaama noqsado waqad baqiya cala almasbuuqi fi ljanaasati waqad baqiya uu baaqi ahaado cala almasbuuqi kii masbuuqa fi ljanaasati uu baaqi ku ahado ay baaqi ugu ahaata bacdu takbiiraati waqad baqiya bacdu takbiiraati takbiiraatkii qaarkoodna ay u hareen cala almasbuuqi masbuuqa korkiisa ay ugu hareen fi ljanaasati janaasada lazimahu waxaa ku laazimaya an yatiya bihaa inuu la yimaado maca adkaarihaa lala qaba cala tartiibi tartiibtiisii hada huwa almadhabu saxiixu lmashhuur cindana walanaa qowlun daciifun ayaa noo sugnaaday inahu yatii bitakbiiraati albaaqiyaati inta hartay ayuu la imaanaya mutawaaliyaatin iyagoo isku xigxiga bikeyri dikrin dikri la-aan laakiin sidao hore ayaa toosan wallaahu aclamu wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi saxbi slm